بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد عشر كينا أفر إيا كنتوناد إيه كتاب كلب الأصول كوحين كبلا بينا علة شناد أما مسلق شناد إيه مسالك العلة ثم المناسب إن اعتبر عينه هالكو أرانيو uma almunaasibu munaasibkii wasfiga munaasibka ah in ictubira haddii la cibreeyo ama la qiimeeyo caynuhu cayntiisa fii cayni lxukmi xukunka cayntiisana loo qiimeeyo binasin nasna lagu cibreeyo ow ijmaacin ama ijmaac lagu cibreeyo falmuahiru muahir baa la odhanaya oo waa muahirkii adilada cilada ama masaalikul cilaha muair baa ku jiray baynu odhanaynay muairkiina waa kan waa marka wasfiga munaasibka ah cayntiisa loo qiimeeyo caynulxukmi labuu u qeybsamaya in ijmaac lagu qiimeeyo iyo in na sariixa lagu qiimeeyo labadaba waa noqon karaa maxaa ka mid a ah haddii na sariixa lagu qiimeynayo culimmadu waxay cilleeyeen naqdu lwuduu'i bimasi dakar haddaad cawradaada gacantaada ku taabato haddaad cawradaada gacantaada aad ku taabato weysadii inay burayso ayay culimmadu xukunkaasay cilleeyeen weyse jabka cawradaada ama qof kale cawradii aad calaacalahaaga ku taabato weyse jabkaa ayay cilleeyeen oo waxay yidhahdeen xukunkaas waxa laga faa'iidaystay khabar iyo xadiidkii tirmidi xadiidka tirmidi rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi man masa dakarahu ninka cawradiisa iyo dakarkiisa taabta falyatawada ha weysaysto ayuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam haddaad dakarkaaga taabato waad weysaysani haddaba u fiirso culimmadu waxay leeyihiin isla naskaa markaynu eegno xukunka iyo wasfiga cayntiisa ayaa la qiimeeyey waa masiga masiga taabashada lafteeda ayaa la qiimeeyey maxaana loo qiimeeyey oo loo cibreeyey naqdulwuduuga xukunka cayntiisa waa wasfiga cayntiisa oo xukunka cayntiisa loo qiimeynayo waxaana lagu qiimeeyey waa binasin xadiidkaa ayaa lagu qiimeeyey tirmidi soo warinayo waayo man masa dakarahu haddii masigani una eg cayntan masigu haddayna ahayn naaqidka waysada burinaya dee man masa faa'iida kuma jirteenba man masa dakarahu falyatawada weysadan waxa laga weysaysanayaa waa masiga masiga ayaa hadaba weyse jabka keenaya eeg caynulmasi ayaa caynu naqd lwudu keenaya waa masiga cayntiisa oo weyse jabka cayntiisa keenaya nas baana lagu qiimeeyey oo lagu cibreeyey waa muair markaa sidoo kale hadii lagu qiimeeyo ijmaacna waa la mid waxaa la qiimeeyey maali cala sagiiri qof ciyaal ah oo caruurnimo ay ku jirto maalkiisa in loo maamulo wiil gabadh gabadhkuu dooniba ha noqde e ilmaha yar ee sabiga a ah maalkiisa in loo maamulo oo kolba cidda isaga mas-uulka kiihi maalka ay u maamusho ay waali u noqoto oo wilaayadaa lagu maamulo xukunkaa ayaa la cileeyey maxaa lagu cileeyey waa hadda caynulxukun waa caynu wilaayatilmaal lmaal waxaa lagu cileeyey wasfiga la yidhaah bicayni siqar caruurnimada lafteedaa lagu cileeyey kol haddii caruurnimada lafteedii la helay wasfigaa cayntiisu wuxuu cillo u noqonayaa wilaayatulmaalka cayntiisu ayuu cillo u noqonaya la cibreyey ijmac baana lagu cibreeyey waa lagu ijmaacsan yahay wuxuu ku yidhi sheekhu uma lmunaasibu xukun wasfiga munaasibka ah in ictubira hadii la cibreeyo wasfigaa munaasibkiihi wujuudka iyo cadamka afarba uqaybsamayaabaa la yidhaha afar qaybood mid muasir baa la yidhaahdaayo caynulxukun ayaa caynul maxaan ku dhaha caynulmunaasib loo loo cibraynaya oo ama ijmaac lagu cibrayni ama lagu cibraynaya nas lagu cibraynaya waa muasirka midna mulaa'im baa la yidhaahdaa oo waxaynu ognahay caynulxukum ayaa fii jinsi lwasfi lagu cibreeyaa ama waxaa la cibreeyaaba jinsulwasfiga jinsulxukumka ayaa fii cayni lwasfi lagu cibreeyaa ama jinsulwasfiga ayaa fii jinsi lxukum lagu cibreeyaa saddexdaa qaybood buu noqdaa saddexdaa qaybood mulaaim baa la yidhaha mulaaimka iyo mulaaimka farqiga yara udhexeeya mulaaimka waxaynu nidhi caynulwasfi oo la cibraynayo weeyi oo lagu cibraynayo fi cayn اlxukm xukunkuna waa cayn waa mid khaasa waصfiguna waa mid khaasa cayntaana dee waxa weye caynulwaصfi caynulxukm loogu cibraynayo waa muairka amaa mulaaimka waa caynulwaصfi jinsulxukm caynulxukm ma aha muairka caynulwaصfi cayn labadaba cayn baa la odhanayey mulaaimku waa caynulxukm caynulxukm oo jinsulwaصfi lagu cibraynayo ama caynulwaصfi oo jinsulxukum lagu cibraynayo ama jinsulwasfi oo jinsulxukum labada jinsi ama midbaa jinsiya midna waa cayn saddexdaana mulaaim baa la yidhaahdaa oo nooca mulaaimka la yidhaahdo weeyi ka saddexaad hariib baa la yidhaahdaayo haddii aan shayba la sheegin oon waxbaba la sheeginba mulaaindee wax la cibraynayaba iyo in kaleba haddaan la sheegin hariib baa la yidhahdayo labu isna u qaybsamaa oo hariibku laba ayuu noqonayaa laba qaybood oo qariibkii wey haddii kalena mursal baa la odhanayo dib buu inooga keeni doonaa afartaa ayuu wasfigu u qaybsamaa agga mula xagga marka la ictibaarta wujuudka iyo cadamka marka la qiimeeyo afar buu noqonaya inuu muasir yahay inuu mulaa'im yahay inuu qariib yahay inuu mursal yahay afartaa keebaa daliil noqonayoo la daliishan keebaan se daliil noqonayn oon la daliishanaynin afartaaba halkan aynu ku arki doonaa biidn illaahi tacaala uma almunaasibu munaasibkii in ictubira haddii la cibreeyo caynuhu munaasibka cayntiisa fii cayni lxukmi xukunka cayntiisana lagu cibreeyo binasin bisababi nasin nas sababtiina loogu cibreeyo ow ijmaacin ama ijmaac ummadda a ah loogu cibreeyo falmuairu muahir baa la odhanayaa waa labaduba cayn inay yihiin waiguna waa caynulwai waa wasfigan cayntiisa xukunkuna waa xukunkan cayntiisa nas baa lagu cibreeyey man masa dakarahu falyatawada masigu waa wasfigiiyo waa wasfiga cayntiisa masiga laftiisa ayaa la qiimeeyey oo la cibreeyey oo loo cibreeyey naqdulwuduuga oo xukunka ah cayntiisa ah naqdulwuduuga نقض الوضوء لفتيسا لبدا عينتودا لا اسكو عبريي وانا النص با لا اسكو عبريي حديث الترمذي اجماعنا ولايه مال على الصغير المها ير ان لو مامولو وا حكمكا عينتيسا ayaa la cibreeyey oo isla munaasibka siqarka ah cayntiisa lagu cibreeyey ijmaac baana cibreeyey oo ijmaac baa ku guntamay ilmuhu markuu yar yahay in maalka weligiisu u maamulo waa caynul xukun caynul wasfi loo kolkaa waa muasir ow amase bitartiibi lxukmi xukunka tartiibintiisii ayaa la cibreeyey xag xukunka ratibidiisa calaa wifqihi si waafaqsan lagu dul ratibay haddii xukunku uu ka ratibmayo uun wasfigan si waafaqsan sharcigii ayaa soo arooriyey xukunka si waafaqsan macno ahaan wuxuu sharcigu caddeeyey cilanimadii ayuu caddeeyey ama wuu ishaaray shaygani cilanimadii xukunka xukunku inuu ka ratibmayo ciladan u caddeeyey fa in ictubira haddii la cibreeyo alcaynu caynta filjinsi jinsiga dhexdiisa cayntii waa caynulwasfigi caynulmunaasibkii munaasibka cayntiisii baa la qiimeeyey oo jinsulxukun baa loo qiimeeyey waa caynulwasfi wasfiga ma jinsi baa laga rabaa markaa mise cayn baa laga rabaa jinsi iyo cayn lama kala garanayo jinsigu waa wax guud waa ardaydoo kale anoo idhaahba jinsiya cayntuna waa anoo maxamed oo kale soo qaata kolka haddaba axkaa munaasibyada guud ma aha lama rabo jinsiga munaasibyadaasa waxaa la rabaa munaasib khaasa caynulmunaasib ayaa loo baahdo la cibreeyey laakiin jinsulxukun xukun gaara looma qaybine axkaam guud baa loo qiimeeyey axkaam guud ayaa loo qeybay kolkaa caynulwasfi fii jinsi lxukm xukunku jinsi baa ayuu yahay wasfigu ama munaasibkuna cayn buu yahay ama kaa cagsigii oo cagsigu waa maxay cagsigu waxa weeye eeg waa jinsulwasfi baa la qiimeeyey wasfigan jinsi isagoo jinsiga oo wax badana ayaa la qiimeeyey caynulxukm baana loo qiimeeyey oo xukunkii baa cayn noqday ama labaduba jinsi bay isla noqdeen oo jinsulwasfi ayaa jinsulxukm loo qiimeeyey ow bitartiibi اlxukmi xukunka ratibankiisa ayaa la qiimeeyey calaa wifqihi wasfiga munaasibka ah wifqigiisa uu lagu dul ratibay fain ictubira haddii la cibreeyo alcaynu caynta haddii la cibreeyo fi ljinsi jinsiga dhexdiisana lagu cibreeyo cayntan wasfiga unbaa jinsiga xukunka lagu qiimeeyey ow cagsuhu ama cagsigiisa jinsiga jinsiga wasfigan munaasibka ayaa la qiimeeyo caynta xukunka lagu qiimeeyey awil jinsu ama jinsiga munaasibka ayaa la qiimeeyo fil jinsi jinsiga xukunka lagu dhex qiimeeyey waa saddex fal mulaa'imu mulaa'im buu noqonayaa saddexdaba mulaa'im waxa loogu bixiyey waa limulaa'amatihi lilxukmi xukunka ayuu munaasabo u leeyahay saddexdaba tusaalaa laynooga baahan yahay maxaa u horreeyey caynulxukun jins caynulwasfi baan doonaya ama caynulmulaa'im caynulmulaa'im fii jinsi lxukun la qiimeeyey oo la ictibaariyey waxaynu aragnay shay eeg caynulwasfi ama caynulmunaasib isagoo ah munaasibka cayntiisii oo jinsulxukunka qiimo loo yeelay maxaa ka mid ah wilaayatu nikaax wilaayatu nikaax bisikari ilmuhu markuu caruur yahay nikaaxiisa wilaayada loo weli noqonayo waa inantaa yar wilaayatu nikaax bisikar haddaba wasfiga wilaayatu nikaaxihi xukunka baan doonayaa wilaayatu ah xukunka wilaayatu nikaax ah iyo eg wasfiga munaasibka ee siqarka ah labadaa isku qiimee labadan isku eg wilaayatu nikaax iyo iyo siqar yaa wasfi ah yaa munaasiba ah waصfigii munaasibka ahaa me waصfiga munaasibka abal sheega waa siqar waa caruurnimada xukunkana sheega waa wilaayatu nikaax ilmaha yar nikaaxiisa in weli noo loo noqdo nikaaxiisa in la tawaliyo haddaba waصfigii waa cayn caynulwaصfi baa la rabaa siqarkan cayntiisa hadda ma aha sifo kale isla siqarka laftiisa ayaa la ictibaariyey oo maxaa loo ictibaariyey xukunka wilaayatu nikaaxiina waa waa waa cayn jinsi ma aha nikaaxa ka saar nikaaxa ka tuur wilaayatu nikaax ilaa wilaayada nikaaxa qeyday eh. wilaayadu way fara badan tahay waa jinsiye ee eh. jinsiga wilaayada eh ayaa la ictibaariyey oo xug cayntan siqirka lagu ictibaariyey waxa la arkay caruurnimada oo keensanaysa xukun guud oo wilaaye ah oo halkaynu ku aragnay sawnagii ijmaaca ku soo marnay hadda markii dhaweeyey ee lahayn eeg ilmaha yar maalkiisa in loo maamulo eeg yarida ayaa keenaysa maalkiisa in la maamulo weli loo noqdo haddaba miyaadan arkaynin wasfiga ama munaasibka siqarka ee yaridi ihi isagoo cayn ah siqarkaa ah laftiisa ayuu shareecadu ictibaarisay oo ijmaac lagu ictibaariyey maxaana loo ictibaariyey wilaayatu nikaaxa ma aha wilaayo guud baa loo ictibaariyey jinsulxukun baa loo ictibaariyey markaa wilaayatu nikax waa xukun khaasa wilaayatulmaalna waa xukun khaasa wilaayo marka loo eegana waa jinsigii haddaba wasfiga siqarka ah ayaa jinsiga wilaayaa ah loo ictibaariyey oo ijmaac loogu ictibaariyey markii dhawaydan mulaaximka ka soo hadlay ee muasirka aan ka soo hadlaynay kol hadday taasi dhacday oon aragnay caruurnimadan oo wilaayo keenaysa dee tanna wilaayatu nikaaxana ha keento tan nafteedana wilaayatu nikaaxa ha keento kolkaa maxaynu samaynaynaa haddaba waxaa la odhanayaa inanta yar weligeega unbaa guurin kara iyadu isma guurin karayso haddaba weligaas inuu weligu guurinayeyna inanta yari iyadu isguurinaynin maxaa keenay oo ictibaarta keenay waa fiqarka yaridaa keentay waayo waxaynu haynaa mas'ale ijmaac ah oo yaridu ilmaha yar in maalka loo maamulo ay keenayso dee nikaaxanaha loo maamulo ilan waa wilaayiya wilaaye jinsiga kol haddii ay sugnayd oo ijmaac ay ku sugnayd maalka in loo maamulayey dee ha loo maamulo oo yaridani iyadoo yarida lafteeda oo caynulwasfi ah ama caynulmunaasib ah ayay jinsulwilaaye lagu ijmaacay wilaayatulmaal baa lagu ijmaacay wilaayada inay wax ka tarayso dee tan ha ka tarto markaa sidaas ayuu sheekhu u dhigay halkaa waxa wey waa caynulwasfi ama caynulmunaasib la eegayoo la ictibaariyey fii jinsi lxukm jinsulxukm baa loo eegay walow culimada qaar ay qabaan tayar markaa weligeegu uu guurinayo sababta uu ku guuriyey ma aha siqarka eh waa bakaarada bay qabaan waa bikranimada bikranimada ayaa lagu guurinayaaye wax kale ma aha culimada qaarna waxay qabaan annagu waxaan leenahay tayar markaa weligeegu uu weli u noqonayu meherinayo tayar markuu weligeegu meherinayo sababta keentay in weli u noqdaa waxa way siqarkana ma aha oo qura bikaarada oo qurana ma aha waa labadaas la isku geeyay waa siqar iyo bikaaro wada socda ay rag qaar koodna qabaan muqaabilkii weeyay mas'alada labaad maxay ahayd soo hadda taa koobaad aan tusaalaynay ma aha aynul munaasib oo jinsul hukm la i'tibaariyay cagsiga eeg hadda waa aynul hukm eeg waa jinsul munaasib jinsul munaasib munaasibka ama wasfigii jinsigiisa la i'tibaarinaya عين الحكم لكن حكم خاص اه oo wasfiga jinsigiisa la ictibaariyay baa isna laga yaabaa inuu jiro maxaa kamida talow masalada labaad waxaa kamida kolkaa xukunka xukunka markaynu rabnaa hadda cayn baynu rabnaa caynulxukun baynu rabnaa laakiin munaasibkii baynu ka rabnaa maxay jinsi waxaa la arkay jawaazuljamci xaalat almadar fi lxadar waxaa la cileeyey jawaazuljamci salaadaha in la jamciyo banaanideeda ayaa jamcinta salaadaha ayaa la cileeyey xaalat almaar xilliga roobku da-ayo filxadar ee nagaadiga lagu jiran safarka lahayn kii oo roob da-ayo oo magaaladaada aada joogto salaadaha jamcintooda xukunka waa xukun xukunkaasi ma caynulxukun ba mise waa jinsulxukun ya waa cayn hadda kanaynu hor yaalla waa caynulxukun saw maaha waxaa lagu cileeyey markaa alxaraj bilxaraj xarajku waa eg xarajkani waa jinsi waa wasfigii ama munaasibkii oo jinsiya waa jinsulmunaasib weeyi munaasibka jinsigiisi wey caynulmunaasiba waa jinsi weeyi jinsi baa la eegay oo xarajka talow jinsi xaraj waa jinsi baynu nidhiye cayntiisu waa maxay ilan shayga markaan ku idhaha maxamed waa cayn markaan ku idhaha jinsigii waa ardaydaadi odhan soo maa xarajku waa jinsi baan ku idhaha maxaa cayn u ah caynuljinsigu waa maxay tan cayntiisu waa maxay xarajka ah waxa weeye xaraju safar iyo xaraj marka la soo qaato waxa weeye marka cayntiisa la rabo waa xaraju safar iyo xarajulmatar iyo kuwa ayaa la yidhaha cayn safar waa xaraj gaar ah oo safarka dhibkiisii wey xarajulmadarna waa xaraj gaar ah oo roobka xarajkiisii wey laakiin haddii xaraj un la soo qaato waa xaraj kuliyi ah oo kii roobka iyo kii safarka iyo waa jinsi baa la odhanaya haddaba waxaa la cileeyey xukun ka jawaazu jamci salaa jawaazljamci xaalat almadar fi lxadar salaadaha jamcintooda xilliga roobka adigoo nagaadiya jawaaskaa xukunkaa ayaa la cileeyey maxaa lagu cileeyey bilxaraj baa lagu cileeyey xaraj dhib baa lagu cileeyey kaa ayaa lagu cileeyey maxaa la ictibaariyey markaa eeg waxaa la ictibaariyey jinsigii uu mulaa'imku lahaa jinsigii ayaa la ictibaariyey waxaana loo ictibaariyey caynulxukun oo talo waa maxay sababta jinsiga caynulxukun loogu ictibaariyey waxa weeye xarajkan guud oo waxa la arkay waa hadda xarajka xarajka oo jamcigan meelo kale keenayaa la arkay xarajku hadduu yahay xaraju safar nas baa ku soo arooray in salaadaha la jamciyo nas baaba sheegayaba nas ayaa sheegayaba haddaad safar tahay oo xarajkaasi uu ku haleelayo xaraju safarka dartii salaadaha kiyoo loo jamcinayo waa laakiin xaraju safar haddaba xaraju safar saw ma sugna safarka iska reebo saw xaraj ma sugna salaadaha loo jamcinaya oo dee kii safarkaa saw naskuma sugna dee haddaba xarajkan roobkuna jinsulxarajka ha la eego oo safarnimadii halaga da jinsulxarajnimada inta loo eego isna jamaca ha keeno ilay nas baaba caddeeyey oo xaraju safar salaada loo jamcinaya nas baa sheegay dee xarajulmadarna maxaa kolkaa kuu sheegtay haddaba inaad tidhahdo xarajulmatar baa salaadaha loo jamciyaa waa halkaasa isna ula maray xarajulmatar oo maxaa inawaalay miyaan marka horeba iska nidhaahna eh, salaado la jamcinayo oo roob loo jamcinaya nas ku sugan tahay dee waxaynu qabnay tacaduduladilla tacaduduladilla baynu qabnay oo kiyoo daliilkaa ku suganaa ah, daliil haddana lagaa raba haddii la doono oo daliilkaa ama daliilka ama meelaha qaar baa haddaad daliilkun ku gaabsato laga yaabaa inaad daliil weydid oo inaad kuwan barataa ay lagama maarmaan kugu noqonaysaa tacadud اladila markaynu qaadano wax mushkilada male qodobka saddexaad muxuu ahaa culimo waa laba jinsi oo laysku ictibaarinayo laba jinsi oo laysku ictibaarinayo waxa weeye jinsul jinsulmunaasibkii oo jinsulxukunka loo ictibaarinayo laba jinsi unbaa laysku eegaya wuxuu weyi kaasina waxaynu cilaynay alqawad fi lqatli bilmusaqali qofka qisaasta la qisaasayo marka uu qof dilo wax culusna uu ku dilo waxaynu cillaynay wujuubulqawadkii in la qisaasaa waa waajib baa tihi qofka qof dila ee wax culus ku dila wax culus wax culus buu ku dhuftay feer buu ku dhuftay eh, lootuu ku dhuftay ridh buu ku dhuftay wax lamida ayuu ku dhuftay ayuu la dhacay budh buu ku dhuftay wax lamida buu la dhacay haddaba hadduu shay musaqala oon af lahayn uu ku dilo in wujuubulqawad uu meesha imanayo loo qisaasayo xukunkaasaan cilaynaynaa maxaa lagu cilaynayaa markaa alqatlu lcamd lcudwaani baa lagu cilaynaya alqatlu lcamd lcudwaani waa dil si badheedho kasa u dhacay cudwaaniya oo colaytan uu ku jiro welibana haddaba waxaa lagu leeyahay jinsulqawadku xukunka oo jinsulqawad ah wuu sugnaaday wuxuuna ku sugnaaday eeg jinsulqatli ayuu ku sugnaaday oo musaqal iyo muxadad aynaan u kala eegin waayo waxaa la og yahay hadii wax afle qof lagu dilo wax muxadad ah haddii qof lagu dilo sidii seeftii iyo warankii iyo wixii lamidka haddii qof lagu dilo in loo dilayaa waa mas'ale ijmaaca qofka qof seef ku dhufta in loo dilayaa waa masale ummaddu ay ku ijmaacday qof eh, sidaa dee ku dhintaa waa waa ijmaac sow haddaba eg u fiirso qawadkii miyaadan arkaynin qawadkii qisaastii oo sugnaatay oo ku sugnaatay qatli camdi oo cudwaaniya waxaad ka reebaysaa qaydkan yar ee muxadadka ah afka ayaad ka reebta kol haddii ay sugnaatay buu kuleeyahay qofku hadduu si badheedha qof u dilo oo wax afle uu ku dilo wuxuu kuleeyahay jinsiga xukunka oo aflihidu way khasisaysaa cayn bay ka dhigaysaa caynta iga daayo jinsigaa xukunka ii qaado oo kii musaqalka ku dilay musaqalnimada iga daayo jinsigiisa ah ii qaado oo qawadka jinsigiisii ugeey waa xukunkii oo jinsiya oo munaasibkiina uu jinsi yahay oo labadaa la isku deliishanayo bal hadda aan aragno uma almunaasibu munaasibkii in itubira hadii la cibreeyo aynuhu munaasibka ayntiisa fii cayni lxukmi xukunka cayntiisa haddii dhexdeeda laga cibreeyo binasi nas lagu cibreeyo ow ijmaacin ama ijmaac lagu cibreeyo falmuahiru muahir iga dhe ow bitartiibi lxukmi baa la cibreeyey xukunka ku ratibidiisa calaa wifqihi si waafaqsan lagu ratibayo fain ictubira alcaynu caynta haddii la cibreeyo filjinsi jinsiga dhexdiisa iyadoo ku dhex jirta cayntii cayntiioo jinsigii ku dhex jirtaa la cibreeyey cayntii oo jinsigii ku dhex jirtaa la cibreeyey waad aragtaayo waa cayn jinsi ku dhex jirta oo waxaa laga yaabaa inaad caynulqawadkii oo jinsulqawad ku dhex jira aada cibraynayso ama caynulxukunkii oo aan caynulmunaasibkii oo aan caynulqatligii oo jinsulqatli ku dhex jira inaad cibraynayso mid kastiba midka kaleu noqonaya caynulqawad iyo jinsulqawad caynul maxaan ku dhaha munaasib iyo jinsulmunaaib labadaasaad isku cibraynaysaa fain ictubira alcaynu caynta haddii la qiimeeyo fi ljinsi markay jinsiga ku dhex jirto cayntii oo jinsiga ku dhex jirta ow cagsuhu ama kaa cagsigii waa jinsigii oo caynta ku dhex jira awiljinsu ama jinsigii oo filjinsi jinsi uun ku dhex jira falmulaa'imu mulaa'im buu noqonaya oo munaasib baa la odhanaya mulaa'imkii igadhig iga dhe wailaa haddii kale falgariibu waa gariib bal hadda waxaad ila yar eegtaa sharax buu leeyahy saddexda tusaale wuu sharxayaaye sharaxaasi wax inoo yar ifiyo hadday mas'aladu adag tahay may adag tahay maan ku yar baydhnaa sharaxaa wa mihaalulawali ka hore tusaalihiisu ka hore waa maxay waa cayn jinsi ku jirta oo la ictibaarinayo cayn jinsi ku jirta oo la ictibaarinayo waa cayn halkay ku jirtaa laakiin jinsi waana la ictibaarinaya فمثال الأول كهراء ومن أقسام الملائم إيه وتعليل ولاية النكاح نكاح ولايديسي حكمك أيا الله عليني tacliilu wilaayati nikaax horta saw cayn ma aha iminka wilaayatu nikaax saw cayn ma aha xukunkani waa cayn bisikari baa lagu cilayni caynta siqarka ah baa lagu cilayni haddaba xayu tahbutu macahu halka ay miciisa sugnaanayso siqarkii ayaa wilaayatunikaxa miciisa sugnaani wain ikhtulifa haba laysku khilaafo fii annahaa iyada lahu isaga inay u sugnaatay oo wilaayatunikaaxa inuu siqarku keenayo ow lilbakaara inay bikaaranimadu ay keenayso u sugnaatay ow lahuma waqad ictubira haddaba eg inta yaree dambaan jeednaa waqad ictubira waa la cibreeyey fii jinsi lwilaaya eeg wilaayatu nikaaxu ma jinsi bay ahayd mise cayn bay ahayd wilaayatu nikaax ma jinsi baa mise waa cayn wilaayatu nikaax ka warrama jinsi iyo cayn waa midkee wilaayatu nikaax waa cayn de wilaayadii mutlaqa ahayd ma nikaaxba hadda la socda kaasa jinsi ayaa cayn ka dhigaya haddaba wuxuu ku leey waqad ictubira waa la eegay fii jinsil wilaayati wilaayada jinsigeegii ayaa la eegay jinsi wilaayada jinsigeegii oo nikaaxa ka jar wilaayanimo unu eg markaasay jinsi noqonaysaa xaysu uctubira halka laga eegay ee laga qiimeeyey fii wilaayati maal maalka wilaayadiisa bilijmaaci ijmaac ahaan loogu qiimeeyey ee siqarnimada lagu cileeyey kamaa mara sidii ina soo martay kolkaa wilaayatulmaalna waa nooc wilaayatunikaxna waa nooc laakiin wilaayanimo hadii loo eego maxay noqonaysa wilaayanimo hadii loo eego ka waran ya waa cayn baa la ictibaariyey wilaayatu wilaayatulmaalkii oo cayn ah ayaa jinsi loo ictibaariye oo wilaayo oo dhan loo ictibaariyey kolkaasa le kol hadii ay ijmaacu ku sugnaaday wilaayatulmaalka dee wilaayatunikaxuna wilaayu la wadaaga jinsiga wilaayadu la wadaagaaye jinsiga wilaayada ayuu la wadaagaaye dee isna sikarkaa la ictibaariyo eg wilaayatuni wilaayatulmaal waa waa nooc wilaayatunikaaxna waa waa nooc wilaayo qura marka la yidhahna waa jinsi ijmaacu keebuu ku sugnaaday haddaba labada wilaayo wilaayatunikax iyo wilaayatmaal eh, keebuu ku sugnaaday ijmaacu wilaayatulmaal waa nooc dee saw nooc ma aha haddaba noocanaa la ictibaariyo jinsi ahaan loo ictibaariyo wilaaye ahaan baa la yidhaha looga qiyaasta haddaba wahaakada ka labaadna man eegna horta ma haysin halkaa wa mihaalu haanii ka labaad tusaalihiisu waa tacliilu jawaaziljamci jamcinta banaanideeda cilaynta la cilaynayo xaalat almadar xilliga madarka filxadari nagaadiga dhexdiisa xukun waa xukun halkaa waxaa la cilaynaya xukunkaasi ma noocba mise waa jinsi jawaazuljamci xaalat almadar fi lxadar ma noocba mise waa jinsiisna nooc bilxaraj baa lagu cilaynayaa wasfigii ma ma ma ma noocba isna mise waa jinsi ya waa jinsi xayثu اctubira macahu marka miciisa la ictibaariyey waqad اctubira jinsuhu xarajkan eeg xukunkan mataqaanaa jawaazu ljamci ah ayaa jinsigiisaa loo ictibaariyey fii jawaazihi banaanidiisa fi safari safarka dhexdiisa binasi nas uu ku banaanaaday idilxaraju xarajku waa jinsi oo sideebu jinsi u yahay jaamicu wuxuu jamcini lixaraji safari oo nooca aw iyo walmadari oo isna nooca labada xaraj oo nooca ayuu xarajku jinsi u yahay wa mihaalu haalihi ka saddexaad tusaalihiisuna tacliilulqawadi qisaasta oo la cileeyo fi lqatli dilka dhexdiisa bimusaqalin lagu dilo wax culus oo lagu cileeyo bilqatli alcamdi alcudwaan xaysu habata macahu maciise markuu sugnaado waqad ictubira jinsuhu jinsigan waa la ictibaariyey waa jinsigan alqatlu camd fii jinsi lqawad baa loo ictibaariyey qawadka oo xukunka a ah jinsigiisii xayu uctubira marka la ictibaariyey fi lqatli dilka bimuxadadin wax afaysan lagu dilo bilijmac id alqatlu lcamd lcudwaan jaamicun wuxuu jamcinaya liqatli bimuaqal iyo wa bimuxadad labadaba walqawadna kaasi kolka waa wasfigii oo jinsiyadee alqatlu lcamd lcudwaan waa wasfigii waa jinsi inuu jinsiya maxaad ku garatay dee waa jaamic lilqatli bimuaqal oo nooca iyo wabimuxadad oo noocii kale ah labadaaba wuu jamcinaya walqawadna waa waa xukunkii oo jinsiya maxaan ku gartay qawad inuu jinsi yahay jaamicun isna wuxuu jamcinayaa lilqawad bilmuaqal wax culus oo nooca marka lagu dilo wabilmuxadad wax afaysan oo nooc marka lagu dilo waad haysaa labada waa laba jinsi oo laysku eegayo iyo laba nooc iyo nooc iyo jinsi laysku eegayo laba nooc haddii laysku eegayo isaga wuxuu inaga noqonayaa muairkii inaguna hadda muairkii kuma jirno o bitartiibilxukmi xukunka ratibidiisa ayaa la diimeeyey calaa wifdihi si waafaqsan uun lagu dul ratibo fain ictubira haddii la cibreeyo alcaynu caynta haddii la cibreeyo filjinsi jinsiga dhexdiisana loo cibreeyo ow cagsuhu ama kaa cagsigiiba la cibreeyo awiljinsu ama jinsigii oo filjinsi jinsi ku dhex jira la cibreeyo falmulaa'imu waa mulaaimkii mulaaimku imise suru kolkaa isla keensaday saddex buu isla keensaday muasirkuna imise suru isla keensaday labuu isla keensaday muairku waayo inuu binas kusugnaadin biijmac kusugnaado wailaa haddii kale falariibu waa ariib haddii kalena waa ariib buu ku yidhi haddaan la ictibaarinin jinsigii oo jinsi ku dhex jira ama noocii oo jinsi ku dhex jira haddaan saddexdaa midna la ictibaarinin buu ku yidhi falariibu ariib baa la odhanayaa oo waa ariib hariib baynu odhani markaa intaa aan midkoodna aynaan ictibaarinin hariib iga dhe buu ku yidhi oo waa xukunkii hariibka ahaa maxaa ka mid a talow haddaba hariibku waa maxay talow haddaba isagaa ka hadli doonoo hariibka mid waa la radiyaayo waxba laguma cileeyo oo waa mid la radiyo oo wax alla wax lagu cilaynayaa una jirin oo cillo lagama dhigaba waxaynu odhan doonaa sheekha xagga dambe inoogu sheegi doonaa waa la ilqeeyaa oo waa laaqi baa lagu odhanayaa mid waxaa ka mida buu ku yidhi nin baa isagoo xanuunkii uu sakaraatulmawtkii maradulmawtkii isagoo ku jira ayuu laba dumara qabay labada dumara uu qabo midba caruur ule tusaale ahaan wey midba caruur ule midna caruuruma leh wuxuu ka baqay gabadhan xaaska ah een caruurta ulahayni dee way la dhaxli doontaa maalkuu ka dhimanaya caruurtiisii ay la dhexlaysaa markaasuu is yidhi wallahi nio caruurtaadaa yaryari ha wada helaan waxaad uga tagtae gabadhaa waa taqaanay nolosheediiyo dee waxay ahayd qof aan wanaagsanayn bay ahayde maxaad yeeshaa bu isaga hadda isku qancinaya isagaa sidaa odhanaya uu fikir waa xanuunkiisa karaatimo inuu dhimanayuu sugaaday markaasuu wallahi gabadhan fur saddexdiiba ku fur oo daa'ina noqoto say dhaxalka uga qado si ay dhaxalka uga qado oo ayna caruurta ula dhaxlin waana maradulmowdkii haddii maradulmawdka uuna ahayn gabadhu way furmi dhaxalkana yeelan mayso laakiin maradkuu ku dhimanayey buu sidaa sameeyey haddaba furiinkan maxaa keenay muxuu u furaya wuxuu doonayaa qof dhaxal lahaa inuu qadiyo ilaahayna raalli kama ahadee ma arrin la ogol yahay baa qof dhaxal lahaa inaad qadiso waxaa lagu cileeyey eh, eh, tawriis almabtuuta fii marad ilmowt ninku markuu sii dhimanayo hadduu gabadha isagoo dhaxalka ka qadi isle uu saddexdaba ku furo waa la dhaxal waayo waa ficil muxaram ah uu ku kacay oo welibana uu ugu kacay qarad iyo hadaf faasid ah ayuu ugu kacay ficilkaa muxaramka ihi waa dalaaqaa uu israaciyey ee uu dee gabadhan ku qadinayo qaradka faasidka ihina waa kanuu isleeyahay carruurtay wax kula dhexlaysaa maxaa looga qiyaastay markaa fiidin looga qiyaastay ninka ee qofku dhaxli lahaa dila ee u dila adbaxashi muxuu u dilayaa qofkan adbaxashi sharcigu muxuu sameeyey markaa miyaa la dhaxal mise waa la qadiyey waa la qadiyey waxaa la yidhi man istacjala shayئan qabla awaanihi cuqiba bixirmaanihi qofku hadduu soo dedejisto shay waktigiisuba uuna gaadhin in laga qadiyo ayaa lagu cuquubeeya hala cuquubeeyo qofkaas waaa laga qadiyaa li dadku way iswada layn lahaayeen nin kastoo ganacsadaaka wixiigunbaa dili lahaa si u maalkan uqaatay de taasaa ayaa laga hortegayaa kolkaa maadaamo kaaba loo diiday dee kanaha loo diido weyi halkaasuu la maray waxaa la yidhi mas'aladan asal looma hayo lagu ictibaarinayo oo nas iyo ijmac toona ah wailaa haddii kale falgariibu waa gariib wain lam yuctabar wailaada wii wailaa u inahaa unba waa in lam yuctabar wain lam yuctabar iyo wailaada waa isku mid un wain lam yuctabar falgariibuna waa la odhan karaa oo falgariibuda wain lam yuctabar way daba dhici wailaadu waaba wain lam yuctabar un kolkaa wailaa iyo wain lam yuctabar in laysku daro maaha baa la yidhahdaa culimada luqadu markay ka hadlayso wailaa hadii wailaada waa maxay macnaheedu wailaa he wain lam yuctabar falgariibu haddaba markuu yihi wain lam yuctabar falgariib unbu wain lam yuctabar haddana soo celiyo wain lam yuctabarti unbu laba jeer maidiin soo celi wailaa iyo wain lam yuctabar ma isku keenay lama ogola in meel la iskugu keena labadaa waayo wailaadani aadaatulistithnaa ma aha ilaadani waa maxay waa in iyo laa in iyo laa kolka alaadanoo lam ka joogta wain lam yuctabar bimaa dukira shayun waxaa la soo sheegay haddaan shayna laga ictibaarinin falmula falgariibu gariib baa la yidhaahdaa ariibkii baynu kala qaadi fain dalla haduu tusiyo daliilun daliil hadduu tusiyo calaa ilqaa'ihi laaqiyeelidiisa daliilba ina tusiyey in la laaqi yeelayo falaa yucallalu bihi waxba lagu cilayn maayo wax lagu cilaynayaa ma jiro buu ku yidhi hadduu daliilba ku tusiyo ilgihiisa ama laaqiyeelidiisa falaa yucallalu bihi wax alla wax lagu cilaynayaa ma jiro wain lam yuctabar haddii fain dalla hadduu tusiiyo daliilun daliil hadduu tusiiyo calaa ilgaa'ihi laaqiyeelidiisa hadduu daliil tusiyo falaa yucallalu bihi wax alla wax lagu cilaynayaa si qaci ah oo go-naana ma jiro talow maxaa ka mid ah kiyoo daliil ina tusiye inaan waxba lagu cilaynaynin oo falaa yucallalu bihi daa oon la ogolayn in lagu cileeyo waa ariib aan waxba lagu cilaynayn waayo daliil baa ina tusiyey dee in la laaqi yeelayo nin boqor ah ama nin madaxweyne ah unbaa barqinkii markay tahay ramadaanna ay tahay islaantiisa u yeedhayo la kulmaya gogoshuunbuu ugu yeedhayaa waa nin madaxweyne ah ama waa nin boqora ah. maalin alla maalinta ramadaan ah unbuu u yeedhayaa ayuu gogol kula kulmayaa soonkii ha fasahaado haddaba nin xaaskiisii maalin ramadaan ah u taga maxaa ku waajibaya kafaaro saddex qodob ka koobnaan jirtay ayuu kolba mid kafaaro gudanayay ilaahay muxuu yidhi subxaanahu wa tacaala maxaa laga rabay qofka ya maxaa laga rabay ya inuu maay inuu maxay sameeyo inuu maxay sameeyo aadin ma maqlayo muxuu ku kafaaro gudan jiray inuu maxay soomo inuu laba bilood soomo inuu lixdan miskiin quudiyo ya inuu qoor xoreeyo kolkaa ma halkuu doonuu ka bilaabi mise tartiib bay u leedahay ma tartiib baa jira mise halkuu doonu ka bilaabi tartiib baa jira halkuu doono kama bilaabayo haddaba nin boqor ah marka uu ramadaan xaaskiisii u tago haddii la yidhaha lixdan miskiin quudi ka waran horta lixdan miskiin maxaa lagu quudin karaa raashin yar dee mayna mayna la fududaanay ile waa boqor idile waa madaxweyne idileh haddii lixdan miskiin quudi la yidhaa uba gosliye dee maalin kasta u yeedho un wey lixdankii miskiin baad quudiniye yaa waa khatar eeg ma taqaanaa waxa kaloo iyaduna meesha la eg haddii ninkii boqorka ahaa la yidhaahdo goor hore ka waran oo addoomma ay jiraan addoommadii waxba kuma aha culays kuma aha laakiin ninkaa boqorka ah maxaa dhib ku ah maxaa dhib ku ah laba bilood soon laba bilood maalin baad afurtay sow maahaad xaaraan ku afurtay laba bilood oo isku xiga soon alla adagaa ninkii boqorka ahaa baa la odhanaya laba bilood soon saasay yidhaahdeen war hadaba ha la qiimeeyo xukunkiisa waxa munaasibka u ah oo inuu laba bilood sooma ah ha la qiimeeyo halkaasay mariyeen oo ninkaa boqorkaa laba biloodunbaa soon la odhanaya halkaasay la mareen haddaba inaan boqorkaa aynu tartiibkii ilaalin weyno oo la yidhaah isaga waxa xanuun u ah isaga waxa radcinaya isaga waxa dhib ku ah laba bilood soon inaynu nidhaa labadii biloodun soon la yidhaahdaa ma arrin saxaba ah maaha sax waayo shareecadu markii kafaarada ay sheegaysay ee la waajibinayey sidaynu ognahay looma kala qaadqaadin alictaaq baa la sameeyey qoorha xoreeyaa la yidhi kii oon la kala saarin inuu boqor yahay iyo inuu yahay miskiin lama kala saarin kolkaa mas'alada sida waxa u fatwooday sheekh la odhan jiray yaxya bnulyahya oo maaliki ah ayaa nin boqor ah oo magrib ku noolaan jiray oo xaaskiisii maalin barqina ku dhacay ayuu yidhi adig waxaa lagaa rabaa buu ku yidhi laba bilood soon wuxuu is haddaad tiraa qoor xore iyo lixdan miskiin quudi iyo lacagta agtiisa ka badanoo dee waxba ma xanuunsanayo laba bilood soon culimadu way ku qayliyeen war ilaahay markuu kafaaradaa sheegayey inooma kala qaadin ee dee muratabka laga dhigay boqor iyo keyr looma kala qaadin dee naskumuna ilqaha ina tusin markaa ilqihii nas baa ina tusay laguma camal falayo haddaba boqorow laba bilood soon lama odhanayo ila naskii baa diido tartiib buu ilaahay inoo sheegay fain dalla hadduu tusiyo daliilun shay daliilihii hadduu tusiyo calaa ilqaa'ihi ilqayntiisa hadduu tusiyo daliil in la laaqi yeelayo falaa yucallalu bihi waxba lagu cilayn maayo wax alla wax lagu cilaynayo ma jiro buu ku yidhi wailaa haddii kale wailaa wain lam yadulla daliilun calaa ilqaa'ihi weeye daliil haddii uuna tusinin in wax lagu cilaynayo in la laaqi yeelayo daliil ayaan ina tusinin in la laaqi yeelayo in la ictibaarinayana daliil tusinin daliil baan ina tusinin shaygan munaasibka ah in la laaqi yeeli iyo in la ictibaarin mid la daliil looma hayo wa ilaa fal mursalu mursal baa la odhan mursal oo waa la irsaaliyey waxaana laga irsaaliyey waa maxay qaydkii ayaa laga irsaaliyey oo muطlaq baa laga dhigay waa liirsaalihi liطlaaqihi cama yadulu calaa اctibaarihi aw ilgaa'ihi wax ictibaarintiisa kutusa in lagu qaydo waa laga irsaaliyey wax ilqihiisa kutusa in lagu qaydo isna waa laga waa laga laga irsaaliyey waa laga itlaaqay wa ila fal mursal wa mursal al masalih al mursala baa lidaa al masalih al mursala way jirtaa al masalih al mursala sameeyaan arag waradahu waxa radiyay waa al masalih al mursala ya mursal kan eh al aktharu culimada weynankoogu way radiyeen oo laba daliishan ayay yiraahdeen marka mursalka uu yahay ee wasfigan daliil ina tusay in la ictibaarinayo aan la haynin daliil ina tuso in la ilqaynayana aan la haynin ee mursalkaa uu yahay waradahu lakaru alaar waa culimada badankoogio aimada afarta ah saddex hadday dhinac isku raacaan aar baa la yidhaahdaa saddex baa haddaba israacay imaamu shaafici iyo abu xaniifa iyo imaamu axmed saddexduba way diideen waradahu akaru kuwa kuugu ishaarayo wey yaa ogolaaday baynu odhanaynaa markaa imaamu maalig baa ogolaaday oo isagu wuxuu leeyahay muطlaqanba imaamu maalig wuu u ogolaaday almasaalix almursala wuu ogolaaday xataa imaamu maalig wuxuu baneeyey ilain dan baa lagu gaadhayaaye wixii dan maslaxad wixii maslaxa lagu gaadhayada waa la samayn karaa haddii maanta lagu xidho oo c i d da lagugu xidho haddii maanta lagu xidho oo maalan c i d lagugu xidho imaamu maalig wuxuu baneeyey in lagu garaaci karo eeg haddii dan laga leeyahay oo dee dan wax kugu qarsoon oo lagaa soo saari karayaa hadday jirto hadday jirto wax lagaa soo saarayo oo qarsooni in lagu garaacayo ayuu baneeyo wuxuu leeyahay eeg nin maal xaday baa la xidhay nin baa la tuumay inuu xoolo xaday ama nin baa la tuumay inuu fal kale maleegayey markaasaa la xidho oo la yidhi ha la xidho waxbana hadda kuma cadda wax ku cadi ma jiro maadaamu qofka wax ku cadiba uuna jirin imaamu maali wuxuu qaatay in masaalix almursala la eegayo halkan ricaayat masaalix almursala la eegayo oo leeyahay ninkaa mutahamka ah, ha gara ha la u qirto kiiskan ilan maslaxa ka dhalane waxaa lagu bushiyey imaamu maalik ninkan la garaacayaa miyuuna beri noqon karaynin ninkan la leeya waxbaad xadday ama waxbaad maleegaysay miyuuna horta beri noqon karaynin wuu noqon karaa hadaba labaa kuu gudboon nin beri ah oo la garaaco iyo nin beri ah oo la garaaco iyo nin mudniba oo la garaacina la yskaga tago labadaasaa gudboon ninkan marka uu waxba qiran wax ku cadla waayo waxna uu qiran waayo haddii qasab ha lagu qirsiiye la yidhaa ama waa nin beri ah oo la dulmayo haddii la garaaco de waa nin beri ah wuxuu noqon karaa nin beri ah oo la dulmayo waa suurtagal waxa kaloo suurtagal ah haddii la garaaci waayo nin wixii qabay oo laga tegey inuu noqdo haddaba labadan yaa fudud maslaa labadan yaa fudud ma nin beri ah in la dulmo ayaa fudud mise nin mutahama in layska daayo ayaa fudud mutaham in layska daayo ayaa fudud waa lala yaabay imaamu maalig oo la yidhi oo lagu radi ila waa la mucaaradaynayo inagii mucaaradada haynay e waxaa lagu yidhi qad yakunu beri'an sheekh imaamu maalig o buu noqon karaa wa tarku darbi limudnibin dambiile garaaciisa oo layska daayo ayaa ahwanu ka fudud min darbi beri'in qof beria qof beria in qof beria garaacidiisa mudnib layska daayaa ka fudud naga daa baa la yidhi imaam maalig oo warka ah wa ilaa haddii kale falmursalu mursal ayuu noqon wa waraddahu waxaa radiyey al akharu culimada badankoogii ayaa radiyey walaysa minhu ka mid ma aha munaasibkan mursalka ah maslaxatun maslaxo daruuriyatun daruuriye ah kuliyatun oo kuliye ah qadciyatun oo qadciye ah ow daniyatun ama daniye ah qariibatun oo u dhow minhaa qadciyada oo fahiya iyadu xaqun waa xaq qadcan go war kale oo la yaab leh ayuu halkan isdaba taxay waa war kale wuxuu ku yidhi almasaalix almursala wixii la odhan jiray ama istilaax ama almunaasib almursal la odhan jiray ee imaamu maalig uu lahaa hala deliishado culimmada kalena ay diidanaayeen ka mid maaha buu ku yidhi maslaxadda daruuriga ah miyayna jirin shay maslaxo ah oo daruuri oo lagama maarmaan ah waa maslaxa lagama maarmaan oo daruuriya waana kuliyo oo ummadoo dhan bay usoo noqonaysaa waana qadciyo oo waa la hubaa ama waa daniyo oo waa raajix waana qariiba min alqadciya qadciyadii bay u dhowdahay kolkaa waxaa lagu leey iyadu waa xaq oo waa la deliishan qadcan go maxaa ka mid a muslimiintii iyo gaaladii ayaa islaayey muslimiintii ayaa maxaabiis laga qabsaday yaa islaayey baynu nidhi muslimiintii iyo gaaladii ayaa islaayey muslimiintii ayaa maxaabiis laga qabtay maxaabiistii muslimiinta ahayd ee la hayey ayay gaaladii duulaan labaad soo qaadeen markaasay adruuculbashariya waxay la yidhahdiin bay ka soo dhigeen adruuculbashariyay ka dhigteen gaaladiiba intay muslimiintii ku soo duushay ayay laakiin muslimiintii maxaabiista ahayd xagga hore iska soo mariyeen iyagoo maxaabiistii wata maxaabiistii bay soo wadaan waa muslimiin maxaabiista wayna kugu soo duuleen waa kuwa soo socda gaaladii oo ciidankoogii oo duulaya oo laakiin maxaanku idhaahdaa maxaabiistii muslimiintuna ay ishor wada oo doonaya xabadda hadday muslimiintu soo ridaan inay xabaddaasi aya leefto ayay doonayaan aya ku dhacdo isla muslimiinta maxaabiista ee wada xidhxidhan kamana yaaci karaan muslimiintan unbaa meesha ku leani kolka gaaladii ayaa ah sidaa gaashaan bay ka dhigteen muslimiintii waana duulaan waad aragtaa waxaa la yidhi in haddaba maanta in la wada laayo muslimiinta maxaabiista ah iyo gaaladan wadata in laysla wada laayo oo la wada laayo maslaxa ku jirta maslaxadaasi waa mid daruuriya waa lagama maarmaan waa daruuriyo daruuriyaadka waynagii soo barannay in nafta la badbaadiya mayna daruuriyaadka ku jirin daruuriyaadka ayay tahay in xataa nafta la badbaadiyo kolkaa badbaadada dee muslimiinta kale ayaa leega waa daruuri oo muslimiintii kale ayaa la badbaadinaya naftoodii waana welibana kuliyo oo maadi tidhahd muslimiintanba hala badbaadiya maxaabiista ah kuwanaaba yaaci karee kuwani ma yaaci kareen maad tidhaahdi waxay ku kala duwan yihiin kuwa maxaabiista ihi kuliyo ma aha muslimiintii o dhan ma aha waa maxay waa juz waa muslimiinta in yaroo ka tirsan waxaa lagaa rabaa daruuri markay tahay maslaxa daruuriya oo haddana kuliye oo muslimiinto dhan u wada taalla in gaalo soo duulaysa layska difaacaa waa maslaxo daruuriya oo kuliyeah muslimiintoo dhan bay kusaysaa meel kastuu muslim joogo waa kuliyay tahay laakiin maxaabiistan gaaladu ay wadato in la badbaadiyaa dee kuliye maahae waa juziyi waad ila socotaa qadciyatun waa qadciyo oo waa mid yaqiin ah oo waxaan ognahay hadduu gaalkaasi ku qabsado wuxuu reebayaa inayna jirin baa la og yahay ama waa daniyo mid la malaynayo raajixa oo haddii gaalkaasi uu ku qabsado waa mid la og yahay inta badan inuuna muslimiinta reebaynin dee waa xaq oo waa lagu camal fali oo muslimiinta iyo gaaladaba waa la wada seexini markaa ha laysku wada daro weeyaan waa la isku wada daraya waayo maxaa sababay bal hadda eeg waxaa sababay hadduu gaalkan muslimka maanta adruuculbashariya ka dhiganaye ku dhex dhuumanaya haddii aad sidaa ku daysid waana duulaan oo duulaan buu kugu soo yahay haddaad daysid uu adigii ku qabsado eeg hadda ka maxbuuska u ana wuu dili doonaa muslimiintii kalena wuu dili doonaa dhammaan wuu wada layni haddii laakiin maanta intaa aad iska qabatiin oo macalmuslimiinta uu wato iyo intaa hadii la iska qabto oo sidaa layskaga difaaco muslimiintii intii maxaabiista u ahayd uunbaa dhimanayse muslimiinta intii kale ayaa badbaadaysa halka laga eegayaa waa halkaa weeyi halka laga eegayaa halkaa weeyi quyuud baa inaga baxday hadaba quyuud fara badan ayaa inaga baxday waxaynu nidhi waa inay maslaxa meesha jirtaa maslaxaduna ay daruuriyo tahay oo welibana haddana ay kuliyo tahay oo welibana ay ama qadciyo ama daniyo qariiba minhaa ay tahay markaasaa muslim iyo gaalba laysku wada daraya talow maxaynu u jeednaa maxaa la saarayaa haddayna daruuri ahayn maslaxadaasi haddayna maslaxa daruuriya ahayn shay daruuriya haddayna ahayn oo lagama maarmaan ah suurtagal maaha in la laayo muslimiinta oo waxaa ka mid a ah, nimankii gaalada ahaa ayaa dhufays halkaaya ku jiraa ama magaalo yaroo halkaaya ayay haystaanba gaaladiibaa meel yaroo kooban oo magaalaha oo quray haystaanba waa xawey meel bay joogaan gaaladii muslimiintii joogtay intay qabsadeen ayay duruuc bashariya ka dhigteen laakiin gaaladaasi muslimiinta kale kuma duulayaan halkan unbay ku egin oo difaac bay ku jiraan oo qalcadoodan unbay ilaashanayaan muslimiintu muslimiintuna kolkaa difaac bay u waxaa la leeyahay in qalcaddaa loogu taga gaalada oo muslimiinta maxaabiista u ah iyo iyagaba laysku wada laayaa daruuri ma aha ma banaana markaa muslim iyo gaal laysku dari maayo kol haddii gaalku meel yar uu haysto halkiisaana uu ku eg yahay muslimiintana uu duruuc bashariya ka dhigay uuna fidaynin una muslimiinta kaleba fidaynin uu intaa yaruun ilaashanayo intaa in la furtaa daruuri ma aha intaa in la qabsadaa daruuri ma aha muslimka ayaa la eegayaayo muslimkaa markaa la odhanaya hala eego daruuri ma haddii daruuriyadii la waayo weeye haddii kuliyanimada la waayana maslaxa kuliyi ah ayaa la waayey baa la waayey suurtagal ma aha iyaduna juzi hadday noqoto in muslim loo dilo markab idiloo halkan jooga markab halkan jooga ama doon halkan joogta waa qolada tahriibayaashae ayaa si xun loo buuxiyey doontii markii si xun loo buuxiyey ee si weyn doonta loo buuxiyey ayaa waxa dhacay la ogaaday doonta gebigeegu inay qarqismayso oo ay badda ku qarqismayso barhtamaha badda inay ku qarqismayso haddii qof laga tuuri waayo haddii qof laga tuuri waayo doontii way qarqismaysaa maxaynu odhanaynaa haddaba war dadkani siday u badbaadaan qof kamida dadkan doonta tahriibayaasha ee la socda ama dadkan markabka la socda qof aynu ka tuurno ma nidhaahna maya lama odhanayo waa xaaraan weeyi waayo qof muslima loo dili maayo waayo kulligii bayna ahayn maslaxadu muslimiintoo dhan uma noqonayso waa jus-iyo markabkan yar inta la socota oo qura ayaa maslaxadan iskale laakiin ma aha mas'alo kuliyi ama aha waa inay daruura waa inay jirtaa kuliyina waa inay tahay qaci ama qariib min alqacina waa inay tahay qaci ama qariib min alqaci waa in la og yahay muslimiintani inay gaaladan inay muslimiinta xididka u siibayaan ama inay ku dhowaanayaan inay muslimiinta xididka u siibaan wuxuu ku yidhi walaysa minhu ka mid ma aha maslaxatun maslaxadi ka ma aha maslaxada oo hadda minhudan waxa weeye kan aynu nidhi waradahu aktaru culimada badankoogu kay diideen ay yidhaahdeen lama deliishan kara ka mid maaha maslaxatun daruuriya maslaxa daruuriya kuliyatun oo haddana kuliya muslimiinta dhan u noqonaysa qadciyatun oo qadciyo yaqiin loo hubo ow daniyatun ama mala lagu hubo qariibatun oo u dhow minhaa qadciyada oo fahiyatani xaqun waa xaq qacan go'naan xataa qorituur lama ogola xataa qorituur lama ogola oo haddii la yidhaha markabkaa loo qorituuro qori qurcadu sidii nabiyullaahi yuunus oo kale hadii la dha kay qurcadu u dhacday meesha ha laga tuuro suurtagal ma aha alla wax ka suuroobaya iminka tahriibayaasha qaar baa iscuna qaar ayaa tahriibayaasha iscuna waxaa lagu odhanayaa tahriibayaashii nin bay cuneen maanta nin bay cuneen anigu gabadh hal nin baa noo dhexeeyey gabadh ka sheekaynaysay ninkeegaoo la cunayo goobjoog ay ahayd hal nin ninkii ay u sheekaynaysay baa warka ii keenay yurub bay ka warramaysay yurub ayuu ku soo maray waxa dhacay waxay tidhi ninkaygii ma ilaawayo bay tidhi ninkaygii ma ilaawayo maxaa dhacay baa lagu yidhi oo duruuftu markay nagu adkaydeen soo tahriibaynay wuu ii kaajayey oo wuu ii xaarayey bay tidhi macneega maad garanaysaa wuu ii kaajayey wuu ii xaarayey tahriibayaashu dee kaadida waa laysgaraacaa ka kaa xoog badani wuu ku garaacayo qasab igu kaadi buu ku odhan kaadida sacabkaa loo dhiganayaayo u yar cabayaa wuxuun gurigan ma isagaa waa kaadi iyo wax goyarun baa la rabaaye saxaradu sidoo kale way uraysaa iyo xaasi ma jiraan haddii wax la liqo un la helo dee ama ha uro ama wuxuu dooni ha noqde waxa weeye ii xaar waa qasab waxay tidhi wax badan bu isoo badbaadiyeyo marna wii kaasi jiray marna wii xaari jiray bay tihi salaamaad waxaa ka sii daran dadkii tahriibayaasha ahaa ayaa gaajo daran intay ku dhacday ayay afgarasho ku timid waxay isla afgarteen in midnaga mida la qasho si dadka kale ay u badbaadaan mid ha laqala bay yidhahdeen mid aynu gowracano waa la isla gartay marka tii lagu heshiiyey ee dhammaanta lagu heshiiyey ama qurcaha lagu soo saara si uune ayay ragga qaarkood go-aan u yar wada hadleen waxay yidhaahdeen haddii nasiibku uu mid dhuubani nagaga dhaco ka dhuubani in badani nahayn maayo kolley haddii naf la dilayo waar niman yahow aynu isla garanay inteenniba in nin la dilo dee aynu dilaka buuran ninkaygii baa ugu buurnaaday bay tihi anigoo arkaya anigoo arkaya ayaa la gawracaday oo la cunay bay tihi waa soomaali haddaba waxaasoo kale lama ogola waxaasoo kale wax diinteennu ay bannaysay oo bannaan ma aha walmunaasabatu munaasabadii tankharimu way buraysaa bimafsadatin mafsado ayay ku buri mafsadada oo talzamu laazimaysa mafsadada oo raajixatin raajix ah ow amase musaawiyatin la siman lahaa ta raajixa ah musaawiyatin la siman lahaa iyada fi lxukmi xukunka kula siman wuxuu ku yidhi munaasaba xukunka iyo ciladani munaasaba isku lahaayeen munaasabadii way buri oo waxay ku buri mafsado xukunka laazimaysa haddii la helo haddii mafsado xukunkii marka la sameeyo ka dhalanaysa la helo oo raajixa oo ka xoog badan calaa maslaxatihi ama musaawiyaa oo lahaa maslaxadda la siman haddii mafsado raajixa ah la helo ama mafsado musaawiyaa ah la helo labada jeerba mafsadadaa la eegaya waxaa la yidhaahdaa xukun baa halkan yaalla wasfi munaasiba baa jiray wasfigan munaasibkii kolley dee xikmad buu lahaa iyo cillad wasfigii munaasibka ahaa waxa la arkay un xukunkii oo isna cilad leh mafsade leh mafsada ay laazimayso saddex baa ka soo baxaya inay mafsadadu raajix noqoto iyo inay mafsadadu musaawiye noqoto iyo inay mafsadadu marjuuxa noqoto hadday mafsadadu marjuuxa noqoto mafsada marjuuxa hadday ka dhalanayso ma mafsadadaa la eegi mise maslaxada raajixada la eegi maslaxadu hadday raajixa tahay maslaxadaa la eegaya mar kasta oo maslaxa raajixa aad aragto maslaxadaad eegi hadday raajixa tahay waayo hadda iminka markaad masaajidka imanaysid suuqeennan yareed soo maraysid intaasoo dumara soo jiidha taad indhaha ka dhufanayso taad meel kale ka eegayso ta mushkilad baa jirta khayrna waad u socotaa warnio khayr baad u socoto masaajidkaad u socotay waa maxay mushkiladan haddaba markaad tidhaahd naftaada aad gaar ula hadasho eeg ile waa meeshii waxbaa ku kulmaye ma nidhahnaa masaajidda baan iska tagno guryaha iskaga tukano haddaan masaajidda ka baxno niyo ducafaanu nahay ama dhalinyar baanu no waxbaanu egeegeynaa waxbaanu eegeegeynaa khatar kalaa imanaysa man idhahnaa mafsadaa jirta maslaxadu hadday raajixa tahay mafsadada looma joojiyaba shayga maslaxadiisu ay raajixa tahay mafsadadiisa lama eego haddaba haddii ay sinmaan maslaxada iyo mafsadadu haddii ay sinmaan ama ay mafsadaduba raajix noqotona mafsadadaa la horreysiiyaa oo soomaalidu waxay odhan jireen waa colay waa naraday maxaa la odhan jiray maxaa la ma waa namadayda qaaday odhan jireen mise waa colayda waa mafsadadaa la eegayaa waxay odhan jireen eeg samadaayo xumafaalle samo hadduu shaygani sida wanaagsan u dhaco dee waxbaba kuma yeele hadduu sida xun u dhaco taa ka warbixi bay leeyihiin samadaayo xumafaa laga hadla waa la foojignaadaa markaa waxaynu leenahay markaa mafsadada qaacidaaba jirtay qawaacidka fiqiga aan ku baranayno oo odhanaysa dar-ulmafaasidi muqadamun calaa jalbi lmasaalixi dar-ulmafaasidi mafaasida in layska difaaco la dar-iyo muqadamun waa laga hormariyaa calaa jalbi lmasaalix masaalixda soo jiidashadeeda mafsidada iska celiso walmunaasabatu munaasabadii tankharimu waywayway buraysaa bimafsadatin mafsado ayay ku buri talzamu laazimaysa mafsadada oo raajixatin raajixa ah ow musaawiyatin ama la siman lahaa munaasabada ama xikmadeeda fil asaxi qowlka asaxaa ah ama maslaxadda halkaa waxaynu ka soo baxnay culimo kii shanaad aad buu kaasi u fara badnaa waaba dee kii aynu nidhi waa qodobkaa shanaad ee munaasibka aynu ku tilmaamaynay waaba dee qiyaaskaba aabihii weeyi qiyaaska ninka yaqaana halkan unbaa lagu qiimeeyaa qodobkaa aynu ka soo asaadiska lixaad oo masaaligta ama adilada adilatul cillaha ah ama masaalikul cillaha ihi ashabahu waa shabaha shabihiina bal haddaan eegno wa huwa shabuhu buu ku yidhi mushaabahatu wasfin wasfi shabihidii weeyi wasfi lilmunaasibi kii aan soo marneen ka soo baxnee munaasibka ah uu waxaa la arkay wasfi munaasibkii aan soo marnay shabahay oo tilmaamihii munaasibku lahaa buu dhinac ka yeeshay wadardiyi dardiyigiina wuu shabahay kii dardiyiga aynu odhan jirnayna wuu shabahay kolkaas shabuhu laba shay buu wada shabaxay munaasibkii dhinac buu ka shabaxay dardiyiga wuu inoo iman doonaaye dardiyigiina wuu shabahay dhinacna munaasabuu ka yeeshay dhinacna munaasabo kama yeelan dardiyigu dee munaasabo male leh munaasibkuna munaasabu lahaa haddaba shabuhu waa inuu mar dhinacna dardiyiga ka shabaho oo mid bilaa munaasabaa uu noqdo dhinacna uu munaasabo ka yeesho kaasaa la odhanayaa labadiiba uu shabahay waxaa la yidhi musha haddaba uu uu munaasibka shabahay inuu cillo noqdo ayay keensanaysaa kol hadduu shabahan hadduu munaasibkiiba shabahay waa inuu cillo noqdo la deliishado kol haddii uu shabahay mataqaanaa dardigiina xagga shabihidda uu dardiga ka shabahayna ilan dardigu bilaa munaasabu ahaaye inuuna cilo noqon la dariishanin buu shabahaya dardigu uu inoo soo socdaa shay shabaha labaa laga wada helay dhinacna munaasib buu ka shabahay dhinacna dardi buu ka shabahay wuxuu ku yidhi asaadisu ka lixaad ashabahu waa shabihii wahuwa isagu buu ku yidhi mushaabahatu wasfin wasfi shabihiddii ayaa la yidhaah lilmunaasabi munaasibka uu shab lilmunaasibi munaasibka uu shabaho wa dardiyi dardigana uu shabaho shabihidda munaasibka uu shabahaya inuu cillo noqday keenaysaa ka dardiga ah shabihidda uu shabahayana inay cillo noqon weeyuu keenaya wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa alwasfu bishabahi aydane alwasfu bishabahi ayaa la yidhahda alwasfu bishabah sifayn shabah lagu sifaynayo aydane ayaa la yidhahdaa alwasfu bishabahna waa shabax qura waa la yidhaha alwasfu bishabxna waa la yidhahdaa wahuwa isagu manzilatun ay duu manzilatin manzilo iyo derajo ayuu u saaxiib yahay bayna manzilatayhima labadooda derajo u dhexdhexaysa mansilada dardigana yeelan maayo mansilada munaasibkana yeelan maayo fil asaxi qowlka sixada badan labada manzilo manzilo u dhaxaysa ayuu yeelanayaa buu ku yidhi labadii manzilo manzilo u dhaxaysa waayo wuxuu munaasibka ka shabahay sharciga ayaa ictibaariyey jumle ahaan buu sharcigu u ictibaariyey wuxuu dardigana ka shabahay sharciga ayaan ictibaarinin kolka waxaa loo kala qaybiya haddaba shabaha mid suuri la yidhaa iyo mid la yidhaha hayru suuri labadaasaa loo qaybiya shabaha shabah suuriya iyo shabah hayru suuriya shabaha hadduu suuri noqdo lama bedeliishadaba shabaha suuriga ah lama deliishado waxa weeyaan tusaale ahaan nin baa yidhi fardaha ayaan qiyaasanayaa fardaha laga zakayn maayo buuri oo farduhu zake male waxaan fardahu inayna zake lahayn aan uga qiyaastay baqasha iyo dameeraha ayaan laga zakaynin farduhuna baqasha iyo dameeraha bay u eg yihiin iyaga horta uma eg ma adhigay u egyihiin farduhu mise baqasha iyo dameeraha mise geelay u egyihiin farduhu yay u egyihiin baqasha iyo dameeraha ayay dhinac kasta xagga suura ahaan uga egyihiin shabax suuriya ayuu ninkaasi keenay oo waa xagga suuradun iskaga egyihiin buu yidhi dee in wax wax u eg la qiimeeyo oo suurada uun uga eg dee sharciguma ictibaarinin lama deliishanayo haddaba shabaha suuriga a lama deliishanayo shabahu hadduuna suuri ahaynna waxa dhici waa la deliishanayaa oo waxaba weeye dukuurada oo labnimada ah iyo unuusada oo dhadignimada ah waa la qiimeeyey alimaamat alkubra marka la joogo oo waxaa dee afar baaba jiray lan yuflixa qowmu wallow amrahum imraa weligood qooma liibaanaan dee arrinkooga u dhiibay iyo wilaayadooda gabadh haddaba alimaamata alkubra inay madaxweyne gabadhi noqoto dee lama ogola alimaamata alkubra lama ogola gabadhi inay madaxweyne noqoto lan yuflixa qowmu wallow amrahum imraa maadaama oo haddaba an alimaamata alkubra aan loo ogolayn gabadhu inay noqoto ka warrama wixii ka hooseeyey oo inay maxkamadda kuu fadhiisato alqadaa washahaada wixii la odhan jiray gabadha uga warran ama barasaab inay ka noqoto gobolka ama xildhibaan inay ka noqoto ama wasaarad inay qabsato bal ka warrama kol haddaynu hayno gabadhii in loo diiday alimaamata alkubraa ragga qaar ayaa yidhi ha looga qiyaasto waxyaabihii kale alqada washahaada la odhan jiray ee gabadha ku kalifayay inay gurigeega ka baxdo ee ummadda ay dhex u noqoto iyadoo cawro ah ile waxaa la yidhi ninka zaanig markuu zino ku dhaco saw taqriibu caamin lama odhan jirin sanad hala eriyo hala musaafiriyo gabadha haddii sanad la musaafiriyo ka hor intay zine ku dhacdo dee ka daran mayna kusii dhacaynin maxaa laga yeelaya ama maxaa ka dhalan kartaa ila gabadha guriga in laga saara ma ama qof beriya in la caibo la cadaabaa ka dhalanaysa qof beri ah oo la ciqaabayo gabadha haddii la yidhahdo haye waa taqriibu caamin baa la gabadhay lagu soo qoray sanad in laga lagu eriyo dee waa inay tiraa walaalkay hala raaciyo maxram hala raaciyo dee walaalkeed baa isna isagoon dembaabin ayaa taqriibu caaminkii loo jaraya kolka waad aragtaa ayoo dumarka looma ogola waxyaabaha de cawradooda dibada keenaya ilan dumarku waa melikaad waa diinteennu waay wax sharaf labay ka dhigtay oo la ilaalinayo ayaa laga dhigay de dee qiimo gal ah oo maxaanku dhaha si aadan loo dhowray oo loo qadariyey laakiin meel waraabo kastiba joogo hadii la geeyo ka isha ku mudaya iyo ka hadalka ku tuuraya iyo ka maxaanku idhaahdaa hoos ula hadlaya de waraabayaal hadii la dhex geeyo iyadoo dhinac kastaba ka xagan baa la arkaya marka dambe dhinac kastaba ka xagan ayaa la ark meel u fayowba ayna jirin asaadisuka lixaad buu yidhi sheekeenu ashabahu waa shabihii wa huwa shabuhu mushaabahaةu waصfin waصfiga shabihidiisa weeye lilmunaasibi munaasibkii uu shabaho wadardiyi dardigana uu shabaho wayusamaa waxaana lagu magacaabaa alwasfu bishabah baa lagu magacaabaa aydan wa huwa isagu manzila ay duu manzilatin manzilo mid u saaxiiba weeye oo bayna manzilatayhima labadooda manzilo udhaxeeya lana wada aqbali maayo lana wada diidi maayo suurigana waa la diidaa ayru suurigana waa la aqbala saasuu doonaya inu kuha bilcasaxiix waa qowlka asaxaab walaa yusaaru la ahaan la qiyaasan maayo wey asalba isaga daliil laga dhigi maayo lama qiyaasan karo in amkana hadduu suurogel yahay qiyaasulcilati qiyaasulcilluhu hadduu qiyaasulcilla meesha iman karo qiyaasushabaha waa la yska ilaaliyaaba way kala awood badan yihiin qiyaasulcilla hadduu joogo qiyaasushabaha inaga daa wailaa haddii kale waa inuu cudurtoobo qiyaasulcillihiiye oo munaasabo ayaan jirin ma og tahay wailaa haddii kale fahuwa waa qiyaasu shabhu xujatun xujo ayuu noqon fii kayri suuriyi shabaha ka suuriga ah kayrkii fil asaxi qowlka asaxaa isaga laftiisa khilaaf baa kusii jira e ka aan suuriga ahayn ee waa la deliishanayaa oo xujo ayuu noqon waa dukuuradiiyo unuusada halkii lagu kala geeyey addukuura walunuuha fi limaamati alkubraa baa lagu kala geeyey shahaadada iyo qadaha iyo kuwaana miyaan la qiyaasanaynin alqada maan la qiyaasanaynin shabaha suuriguna waa fardihii aynu nidi dameeraha looga qiyaaso daliilnimo noqonayo isagu wa aclaahu ka ugu sarreeya qiyaasu shabhu qiyaasu maa kii qiyaasashadiisa weeye lahu uu u sugnaaday aslun asal mid asal leh aslun waaxidun mid asal waaxida leh in la qiyaasto asal waaxida ayuu leeyahay kaasaa ugu sarreeya asal waaxida ayuu leeyahay kaasaa ugu sarreeya xagga qiyaasu shabaha waxa weeye nin baa odhanaya marka nijaasada layska zuulinayo zuulinta nijaasadu talow ma biyo unbaa loo baahan yaho caynooba oo haddaad kaadi iska maydhayso biyo mise haddaan doonno saliid baan ku maydhi karnaa gaas baan ku maydhi karnaa shaamboo yar baan urursanay oo shaamboo baan ku maydhi karnaa waxyaabi maa'icaadkii musiilka ahaa ma ku maydhi karnaa mise biyo unbaa lagama maarmaana mid baa odhan qiyaasushabax baa loo deliishaday mid baa odhanaya isaalat lkhubsigiibaa odhanaya waa dahaaratun lisalaa salaadaa loo ahaaro qaadanaya fayatacayanu waxaa caynoobaya almaau biyo ka ahaarati xadad sow markii xadadka laga dahaaro qaadanayo salaada loo dahaaro qaadanaya biyuhu laazim ma ahayn dee tanna waa dahaaro salaad loo dahaaro qaadanaye eh, dee biyuhuni ha laazimaan inaga daaya shaamboogii iyo waxyaabihii muziilaadka ahaa ee dee qurunka zuulin jiray meesha yaan la odhanin waa mudahir eh waa muziil un ha la yidhaahdo halkaasuu la maray biyaa lagaba maarmaana markaa waana shabi waana shabax weeyaan shabax baa ka dhaxeeya waynu aragnaa wa a'laahu waxa ugu ugu sareeya qiyaasu ma ki qiyaasashadii lahu uu ahaaday asl waahid asl waahid ku ahaaday sida de maxaan dhahaa izaalatu al aynu taharatu al aynu ugu uga qiyaasanay oo aynu niri waa asl waahid oo de biyaha un wax lagu taharan qaata ee kaana uga qiyaaso hadana fa ghalabat al fa qiyaasu ghalabat al halabatulashbaaha ka loo yaqaano qiyaasashadiisa ayaa kusoo xiga waa shabahyada aalibkooda ayaa kusoo xiga filxukmi xukunka iyo wasifati sifada dhexdeeda xagga xukunka iyo xagga sifadaba khalabatulashbah wax la yidhaha baa kusoo xiga haddaba waxa weeye khalabatulashbaaha marka lagu leeyahay shay ayaa faraca laba asal buu shabahay shay faraca baynu haynaa laba asal buu shabahay haddii asalkaan la haleeshiyo xukunkaanuu yeelan haddii asalkaa kale la haleeshiyana xukunkaanuu yeelan keebaan haleeshiinaa shaygan haddaba labada asal leh ee faraca labada asal leh ee midkii la haleeshiiyaba xukunkaana yeelanaya addoon baad dishay ka soo qaad addoon baad dishay waxaad bixin lahayd baa lagaa rabaa ma mag nin baad bixin oo addoonkii qof baynu insaan baan ka dhignaa qof caadiya ah, oo xor ah qof xoraynu ka dhignaa oo waxaan idhahnaa qof xora weeyaan mise waxaynu nidhahnaa addoonkii waa xoolo oo qiimaad bixin addoon haddaad disho oo gacani ay kaaga dhacdo ma mag baad bixin mise qiimaad bixin magta iyo qiimaha horta masaw lama kala garanayo magtu isma bedbedesho waa boqoluun ninka magtiis waa boqoluun qiimuhuna meel ma fadhiyo oo imika ma odhan karnaa ri kastaaba ilaa waktigii nebi maxamed saddex dollar bay ahayd ar maan odhan karnaa laakiin nin kastaba dee boqol halaad buu ahaa eeg magtu waa wax la yaqaan laakiin qiimuhu waa wax kaca marna yaraada marna bata mar si u dhaca weeye kolka addoonkii ma qof xoraynu haleeshiinaa mise xoolahaynu haleeshiinaa eeg labadaba wuu shabahay keebaa shabax badan ka shabaxa badan baa la haleeshiinaya oo waayo xagga xukunka iyo xagga sifada ku in badan ka shabahay addoonku xukunka xooluhu aad u shabaha waayo xoolaha waa la iibiyaa oo sayladaa la geeya addoonkana waa la iibiyaa nin xora lama iibiyo xoolaha waa la kiraystaa oo gurigaaga waad kirayn addoonkana waad kirayn xoolaha ergisaa loo qaataa adoonkana ergisaa loo qaadan xoolaha waa la waday cadhigaa addoonkana waa la waday gacantaa ku sugnaataa mid kasta gacantiibaa ku sugnaanaysa xagga sifadana uu ka shabahaayo qiimihiisu addoonku wuu kala qaali noqdaa waxayna ku xidhan tahay xooggiisa iyo kolba adoomada la nooca yaridooda saylada ay ku yar yihiin iyo badnid sidii xoolaha xukunka iyo sifadaba xooluhu aad u shabahay adoonku haddaba adoonkii xoolaha la haleeshiini oo qalabatul ashbaah shabaha qaalibka ah kuu u leeyahay baa looga qiyaasani oo xoolaha war war mag iska bixi la odhan maaye qiimo iska bixi baa la odhanaya ninka adoon dila فغلبت الاشباه شبهه سكو فرها بدن يحي قياس كيس هدنا في الحكم حكمك iyo وصفه صفه falxukmi haddana xukunka uunkuu ka shabaho fa sifati haddana sifada uunkuu ka shabaho haddana haddii markii qalabatulashbaahii la waayo oo laakiin miduu xukunka ka shabahan kaasaa la raacin sifada miduu ka shabahana kaa sifada unbaa la raacin wahaakada asaabicu qodobka toddobaad addawaraanu waa dawaraankii ka toddobaad dawaraan baa la yidhaha dawaraanku waa maxay waxa weeye xukunka oo la helayo meel alla meesha cilada laga helaba haddii ciladii la helo xukunkii baa jooga ama xukunkiioo la waayayo meel alla meeshii cilada laga waayaba kaana maxaa loo yaqaanaa baynu nidhi dawaraan baa la yidhaha baa loo yaqaanaa asaabicu addawaraan buu sheekhu yidhi asaabicu addawaraan dawaraanka insha allah inoogu joogo cashirkeennii wallaahu subxaanahu tacaala aclaa waaclam